alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu الصaalixiin washhadu ana muxamada cabduhu rasuulu ama bacd in sha allahu tacaala waxaan saaka bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo alwaraqaat sharax alwaraqaat fi usuul اlfiqi in sha allahu tacaala waxaan sheegi doonaa kitaabka waraqaadka sheekha iska leh ee sharaxana sheekha iska leh insha allahu tacaala intay aynaa bilaabin waxaan rabaa inaan hormariyo waxoogaa arrimo rabno inaa kitaabku intuu socdo aan insha allahu tacaala isha ku hayno marka koowaad kitaabka insha allah waxaan isku dayaynaa afar wiig inaynu ku dhammayno haddii alla idmo dowro deg dega insha allahu tacaala marka uu dhammaadana muhimaddu waa in cilmi la barto ma aha muhimaddu in shahaadooyin la qaato iyo in imtixaan la maro laakiin waa wasaa'il bay ka mid yihiin iyaga naftoodu ama baaci sabab ku bixiya qofka marka markaan dhammayno afartaa weeg waxaan samaynaynaa kitaabka inaan qaadno imtixaan insha allahu tacaala imtixaankaasna waxaa ka dambeyn doonta isagana shahaado in allahu tacaala haddii alla idmo dowrada lagu bixiyo labada kitaab saaka taariikhda islaamku waxay ku beegan tahay koob iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad ee dilxija kun afar boqol soddon iyo afar taariikhda hijriga ah oo ku beegan labaatan iyo lixdii bishii oktoobar ee labada kun iyo saddex-iyo tobanka waxaan isku dayeynaa insha allahu tacaala kitaabka maadaamuu dad arday ahoo macalimiintii dugsiyada ay ku jiraan dad shaqeeye ay ku jiraan inta uu socdo hal saac inuu socdo insha allahu tacaala marka haddii aan seben oo kale bilowno inaan eid oo kale ku dhammayno insha allahu tacaala waa arrimahaan rabno inaan isku haddii alla idmo aan isku dayno inaan hirgelin E, sheekha kitaabka qoray oon insha allahu tacaala tacriifin doono waxaa ka horeeya kitaab markii sidiisaba la sheego taqdiimaad loo sameeyo marka taqdiimkaasi waa hordhac lagu sheegayo e, muxuu kitaabku yahay iyo sheekha qoray iyo waxyaabo macluumaadoo ku saabsan baa wax laga soo qaada su aalo ayaa la isweydiin karaa su-aasha koowaad ma huwa cilmu usuuli اlfiqh cilmiga usuululfiqiga ah ee waa cilmi ma ku dadaalaya xugumka waxyaabaha cusub inuu qofku uu ogaado kalana soo baxo kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayib yaa dejiyey cilmigan usuulu fiqi waa su-aal labaad oo imaan karta cilmiga usuulu fiqigaa waxaa dejiyey alimaam alfaqiih almuxadis muxamed bin idriis ashaaficiy imaamu shaafici baa ugu horeeyey ninkii fankan dejiya kitaab la yidhaahdo alrisaala ayuuna qoray ee sheekh loodhan jiray cabdiraxmaan ibnu mahdi markuu ka codsaday inuu fankan usuul fiqigaa bal wax ka yidhaahdo ayaa intuu kitaabkaa dejiyey buu kitaabkiina sheekha usoo diray oo nin caalima ahaa ayib cilmiga usuulu fiqiga ah xaalad waxaa jirtay hore uu ku darmaday waxa la yidhaahdo cilmulkalaamka ama falsafada waxoogaa uu u dhowaaday culimmadii markaa inta badan wax ka qori jiray oo ahaa culimmada ashaacirada oo iyaguna ee waxoogaa hawshaas u dhoweeyey laakiin bixamdillaahi dadkii gacanta ku hayay ama culimmadii ugu waaweyneyd baa markii dambe madhabkii ahlu salafka usoo noqday fankiina waa la hagaajiyo waa laga saaray ashaaciradii ayib sharxan mualif hada sharx waa kuma waan ka jawaabi doonaa in sha allahu tacaala sharaxan waxaa iskale ninka la yidhaahdo asheekh cabdalla bin saalix alfawsaan raximah oo nin maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala cilmi badan uu siiyey ah ee kuliyatu shareeca biriyaad macalim ka ahaa ee xilligiisii horena macad ku yaala bureyda taqriiban ayuu ka ahaa ee runtii wax badan ummadda uga soo faa'iideeyey oo cilmi ah oo dad badan baa ilaahay subxaana watacaala ku anfacay oo ka faa'iideystay muqadimada haddii kitaab la sameeyo la qoro waxaa loo sameeyaa aabca aluulaa waabca athaaniya waabca kitaabka waxaa laga yaaba intaasoo abca inuu sii maro oo ka dambeeya faa'iidada dabcooyinka cusub maxay tahay baa la isweydiin karaa kitaab maxaa intaasoo jeer loo daabacaa arrimaha keena waxaa ka mid a inuu kitaabkii dhammaado hore waxaa ka mida oo kale in kitaabkii hore akhtaa kusoo aroortay la rabo in la bedelo waxaa suuragala ziyaadaad cusub in la rabo in lagu daro waxaa suuragala waxyaabo aan munaasab ahayn oo hore in laga saaro waxaa la yidhi nin kasta oo kitaab qoraayey markuu dhammeeyo haddii uu kitaabkii dib u aqrii lahaa wuxuu odhan lahaa haddii waxana la hormarin lahaa waxana la dibdhigi lahaa lakaana axsan way fiicnaan lahayd marka taasaa waxay keentay kitaabka dabacaad badan inuu soo maro ayib ayib waxaa jira waxa la yidhahda mabaadi cilmi usuul اlfiqi fan walba si aad u ogaato funuunta cilmigu oo tiro badan oon la koobi karin taqriiban oo aada u badan fan markaan leenahay fi luga alcarabiya waxaa la yidhaahdaa qayb waa gruub gaara ah. tusaale haddaan idhahna carabiyaaddu fanka carabiga baa lagu odhan karaa haddana markii lasii qaybiyo laba iyo toban fan bay u qaybsantaa oo uu ka mid yahay naxwadii iyo sarfigii iyo balaaqadii iyo curuudkii iyo mantiqii iyo luqadii caadiga ahayd oo la baranayay qaybo saasoo oo kale ah. marka fan walba marka la maraayo mabaadi cashara la yidhahdo ama toban ayuu ku fadhiyaa tobankaa masalo waa in laga jawaabo fan walba sida goonidiisa fankan usuulu fiqiga ah ee waxaa marki jira dhowr beyd oo looga jawaabo arrimahaas fan walba markaa tagto ilaa meel walba way ku hortaagan yihiin waa tanuu sheekhu gabay ay ku keenay shaarixa ina mabaadi kuli cilmin cashara alxaddu walmawduucu huma hamra nisbatu wafadluhu walwaadicu walismu listimdaadu xukmu shaaric masaa'il walbacdu bilbacdi iktafaa waman dara ljamiica xaaza sharafa yani tobankaa mabda mabaadi cilm kulli fan walba mabaadi'da uu ku taagan yahay waa toban tobankaas waxaa weeye xaddiisa in la sheego xad marka la yidhaahdo muxuu cilmigani ka hadlayaa cilmigani wuxuu ka hadlayaa adilat اlfiqi اlijmaaliya wa kayfiyat اlistifaadati minha wa xaalu lmustafiid saddexdaa arrimoodba horta fankan usuulu fiqigu ka hadlaa waxaa la isweydiin karaa usuulu fiqigu muxuu yahay usuulu fiqigu adilada ijmaaliga iyo qawaacidda guud eed aayadda qur-aanka iyo axaadiista ku fahmi lahayd buu ka hadli iyo qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd eed wax ula soo bixi lahayd iyo xaaladda qofka naftiisa wax ka faa'iidaysanaya mowduuca uu ka hadlayay waa aladila almawsuula ilaa macrifati alaxkaami asharciya wa aqsaamiha wa ikhtilaafi maraatibiha yacni isaguna waxaa weeye macrifada axkaamta sharciga in la barto amaradiisa iyo midhaha ka yimaaday waa muxuu usuulu fiqi haddii la barto waa su-aal haddii aada usuulu barato maxaa ii imaan kara waxaa kuu imaan kara kow alqudra cala istinbaat alaxkaam sharciya inaad awood u yeelato inaad aayadda iyo xadiiska wax ka soo qaadato shareecada islaamka ina aad barato wakhti walba u habboon inuu qofka caalimka ee usuulu bartay hiqa iyo itmi'naan baad qabaysaa waad kalsooni waxaad sheegayso waad ku kalsoon tahay ayib nisbada markii la fiiriyo kitaabkani xaguu ka tirsan yahay nisbadiisu waxa weeyaan martabadiisu min alculuumi اlukhra marka loo fiiriyo min alculuumi الsharciya ayuu ka mid yahay ilaa culumtu qaarna carabiyaad bay tegi qaabna culuum sharciya bay isu bedeshaa marka wahuwa lilfiqi ka usuuli naxwi linaxw sida naxwuhuba usuul u leeyahay ayuu fiqiguna asal u leeyahay marka waa asalkii fiqigu ku taagnaa weeyaan fadliga kitaabkan iyo usuulu fiqigu waa maxay fadligiisu waxa weeyaan fi lxahi cala atafaquh fi diin illah maadaama uu rasuulku yidhi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin waxaa weeye in laysku booriyo tafaquh fi diin illahi in la fahmo iyo macrifata axkaami sharciyan si fiican qofku uu u barto waadicii dejiyo waa kee waadicu intaas waa saddexdii beydee gabayga ahaa waadaca dejiyey waa alimaam maxamed bin idriis ashaaficiy raximah اllah bitaaliifi kitaabi risaala markuu taalifay marka ninkaasaa imaamu shaafici baa fankan ugu horeeyey wax kitaabka qora ayib ismigiisa maxaa la yidhaahdaa fankan waa cilmu usuul jawaabtiisu waa usuul weeyaan istimdaadkiisa xageebuu ku tiirsan yahay oo uu maaragta wax ka qaataa usuul wuxuu ku tiirsan yahay cilmu tawxiid iyo cilmu luga alcarabiya iyo alaxkaam sharciya intaasba waxbuu ka qaataayo asalkiisu halkaas ku qotoma xugumkiisu waa maxay waa fardu kifaaya dadka qaar kutubaha qaarna waxaa ku qora inuu yahay fardu cayn oo dadka qaar helo laga helo yaqaana laga helo ummadda culimada waa in qaar usuul fiqi yaqaano la helo si qur-aankii iyo axaadiistii istibaadkoodii iyo cilmigoodii loo ilaaliyo masaaishuhu muxuu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa mabaaxith alatii yaltazimuha almujtahid wayastafiidu minha يعني masaa-ishu iisu waxaa weeyaan waa ijtihaadaadka iyo mujtahidku waxyaabaha uu istimbaadka uu ku keeno uu ka soo qaado sharaftiisana sharaftiisuba hatu wuxuu ka mid yahay alcilmu biaxkaami اllahi tacaala almutadamina lilfawzi bisacaadati daarayn waxaa la rabaa insha allah qofku markuu barto ilahay adduun iyo inuu ku guuleeyo ayib marka intaa aan aqrina waa taqriiban toban qodob haddaad ka fiiriso baydadka alxaddu xaddi waan ka hadalay mowduuca uu ku saabsan yahayna waan ka hadalay thamarada iyo midhihiisa waan ka hadalay nisbadiisana waan ka hadalay fadligiisana waan ka hadalay waadica kitaabkan dejiye iyo fankan waan ka hadalay alismu listimdaad xukmu shaaric meesha uu ku tiirsan yahayna waan ka hadalay marka intaas ayaa wuxuu ku khatimay masaaishana waan ka hadalay waman dara ljamiica xaaza sharafa ninkii kooba dhammaanteed sharaf ayuu koobayaa in sha allahu tacaala ayb <clears throat> muqadima alwaraqaat risaalat lwaraqaat lilimaam alxaramayn ayaa iska lahaa nin la yidhahdo imaam lxaramayn magacaa oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee shaaficiyada abulmacaali aljuwayni baa la yidhahdaa raximahullah magaciisa cabdulmelik binu sheekh baa la odhan jiray abi moxamed cabdallah bin yuusuf al aljuwayn taariikhdu markeed afar boqol toban iyo sagaal hijriyada ayuu ninkaasi maaragtay yuu dhashay wuxuuna geeriyooday afar boqol toddobaatan iyo sideed wuxuu ahaa nin sheekha oo weyn oo mudaris xarameynka ka ah afar sano ayuu magaalada maka ayuu eh, duruusta ka aqrin jiray markii dambena magaalada madiina ayuu afar sano iyadana joogay kadibna wuxuu u laabtay eh, dhulka nisaabuur iyo maaragtay juwayna oo ah magaaladii uu loo nisbeeyey uu ku dhashay wuxuu ahaa caalim min culamaai shaaficiya ka mid a ah. mujtahid buu ahaa fiqiga iyo usuulu fiqigaba looga dambeeyo ee waxaa la aaminsan yahay dadka inuu ahaa culimmada ashaacirada ugu waaweyn oo ashcariyada ee maaragtay ragga ugu waaweyn oo weliba fankaa ta'siiliyey oo kutubta u sameeyey ayuu ahaa laakiin bixamdillaahi wa towfiiqihi ilaahay wuxuu waafajiyey inuu muctaqadkaas ka laabto manhajkii salafkana uu u laabto kelimad aada u qiimo badan buuna arrinta noocaasa ka yidhi oon ku arki doonno insha allahu tacaala ayib sida uga laabtayba abulxasan alashcari naftiisu oo kitaabkiisa alibaana uu uga laabtay abulxasan alashcariyi isaga naftiisu waagii hore ashaacirada ninkii aasaasay isna wuu ka noqday kitaab alibaana la yidhaahdo akhiirkiisina wuxuu noqday nin manhajka salafiga ku tegay ayuu noqday usuululfiqiguna waa cilmi adiraaya fahamka macaanida iyo kutubta sidaan sheegnay u qastaaya amaa waxaa la yidhaahdo riwaayada culuum kale ayaa iyada lagu darsaa horeyna waanu sheegnay qofkii ugu horeeyey oo kitaabka sameeyey inuu ahaa imaamu shaafici raximahullah waa ka kitaabkii oonbilo intaasi hordhac bay ahayd insha allahu tacaala kitaabkii la qabso muqadima alwaraqaat waraqaat maxaa laga wadaa waraqaat marka la leeyahay horta waa jamcu waraqa waana min jumuuci alqila xagga maaragtay jamaca markii la fiiriyo sarfiga iyo naxwada intaba ayib waana warqado waxa loo warqado adoo yidhi weeyo dhowr warqadood weeyo kitaabku sidaana wuxuu sheekhu uga cabiray liqasdi tashiil si ay ugu sahlanaato qofka daalibka oo raadsanaya si uu wax sahlan uu ugu arko waa warqado kitaab weyn meesha ma yaalo marka si ay maarata niyadaadu ugu degto warqadaha meesha lagu darsayaa insha allahu tacaala haadihi tani waraqaatun waa warqado tashtamilu waxay kulansataa calaa macrifati fusuulin fasalla in la barto oo min usuuli lfiqi usuulu fiqiga ka tirsan wadaalika kaas oo usuulu fiqi aan nidhi mualafun wuxuu isaga dumay ama ka kooban yahay mualaf waxaa la isaga dumay min juz-ayni laba gabal mufradayni oo mufrad kala gooni gooni ah axaduhumaa midkood alusuul weeye in sha allahu tacaalaa kitaabka isku kitaabka aan isku dabco ma ahan filayaa laakiin kiina hadda aad haysaan labaatan iyo kow boga ah baan ka bilownay insha allahu tacaala twenty one gabdhuhuna way dhagaysanayaan insha allahu tacaala sidaa hawla socdaan ayib labaatan iyo kow <clears throat> ya way kala duduwan yihiin lakiin kan ugu badan insha allah baan rabnaa inaan u sheegna inta badan hadda ay haystaan labaatan iyo kow sooma ayib waraqaadkan tashtamilu waxay kulansataa calaa macrifati fusuulin fasalo in la barto oo min usuuli lfiqi usuulu fiqiga ka tirsan wadaalika kaas waa kee kaan sheegaynaa usuulu lfiqi kelimadu mu'alafun waxay ka koobanta isaga dum isaga tagtay ama ka kooban tahay mu'alaf waa wax laysu geeyey min juz-ayni laba gabal mufradayni kala gooni ah usuul iyo fiqi wey horta taasaa la rabaa in lagu baro usuulu lfiqi maxaa la yidhaahdaa usuul iyo fiqi wey axaduhumaa midkood alusuulu waa usuul kelimada la yidhaahdo wathaanii kelimada labaadna alfiqhu wey ayib wuxuu yidhi sheekhu waraqaad waxaa la yidhaahdaa waxay kulansataa oy ka kooban tahay warqaadkan ama warqadahan ina hor yaalayey calaa macrifati fusuul fasalla in la barto fasal maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa fasal waa nooc kasta waxaa lagu magacaaba oo gooni ah fasal linfishaalihi can hayrihi wuxuu ka soocan yahay inta kale yuu ka soocan yahay markaad leedahay faslun faslun kitaabka dhexdiisa aad ku arkay fasal waliba macno gooni oo kuwa kale ka duwan ayuu maaragtay qeexayaa usuul fiqi waa kelimad murakab idaafi ah usuulu lfiqi fiqiga asalkiisi murakab idaafi ah baa jira marka la yidhi waxa la ydhaha iyo murakab cadadi ah iyo murakab masji ah waa tarkiibka waxyaabaha naxwada lagu baran insha allahu tacaala marka murakab idaafi ah markaan idhaahdo waa wax laisoo idaafiya ah. waad ujeeda usuul iyo fiqi usuulu lfiqi fiqiga fasaladiisii wuxuu ka kooban yahay baan idhi laba juz laba gabal oo mufradayni kala gooni ah mufrad marka la yidhaahdo almufradu huna waxaa loola jeedaa maa yuqaabilu tarkiib wax tarkiibka ka soo horjeedaa mufrad loola jeedaa laakiin looma jeedo mufradkii naxwada lagu baran jiro oo taniye iyo jamac wax ka soo horjeeda ahaa ma ah inayna ahayna waxaa daliilku ugu ah kelimada usuul iyada nafteedaaba jamc waa jamcu aslin asal baa mufrad usuul baa lagu jamciyey marka jamcii naxwada ma ah hadda kaan u jeedno ee waa jamca ka horjeeda tarkiibka ayib ifraadka waxaan ujeedaa mufradka ujeedna waa mufradka tarkiibka ka horjeeda marka axaduhumaa labada kelima mido waa usuul ka labaadna waa fiqi ayib haadihi tani waraqaatun waa warqado tashtamilu waxay kulansataa oy koobtaa calaa macrifati fusuulin fasalla dhowra in la barto fasalada kitaabka taa inoo keeni doonaa inta la baranaayo oo fasaladu xaggay ka kooban yihiin waa fankee min usuuli lfiqi fiqiga asalkiisa fiqiga fankan la yidhaha usuululfiqi bay ka kooban yihiin wadaalika kelimadaasi mu'alafun waxay isaga dumantaa oy ka kooban tahay min jus-ayni laba gobol mufradayni oo kala gooniya axaduhumaa midood alusuulu waa kelimada usul ama la yidhaahdo waathaaniyata labaadna alfiqu kelimada la yidhaahdo wey ayib tacriifu usuuli اlfiqi matniga ayaan aqrinaynaa matniga la socdo insha allah wuxuu leeyahay khad goonia ah buu ku qoraya abcan oo guduudan soo marka khada guduudan baad la soconaysaa insha allahu tacaala taasaa noqon doonta matniga iyo qaybaha aan aqrin doonno haddii aan la idmo baaraka allah fiikum tacriifu usuuli اlfiqi biictibaari mufradayhi u fiirso halkan tacriif tacriif maxaa la yidhahdaa tacriif waa qeexid waa definition in shayga laga bixiye qeexid waa in shayga sumad lagu dhigo oo la sheego o la yidhahdo waxaa marka tacriifka luqawi iyo isilaaxi labadaasba inta badan wax lagu tacriifiyaa luqawi iyo sharcina waa la yidhahdaa kutubaha qaar waxaad ku arkaysaa luqatan markuu yidhahdo haddana qaybta dambe wa sharcan ama wuxuu ku leeyahay wasilaaxan marka isilaaxan haddaad aragto iyo sharcan haddaad aragto waa isku mid luqada unbay midoole muqaabilu tahay tacriifu usuuli lfiqi usuulu fiqiga in la tacriifiyo bictibaari mufradayhi hadda waxaan eh, tacriifinaynaa labadiisa mufrad oo usuul iyo fiqi a ah labadaas annagoo u fiirinayno waxaa ka duwan tacriif labaad baa inoo imaan doonaa oo usuulu fiqiga fankan maxaa lagu yidhaahdaa isaga isagana waa tacriif inoo imaan doono ayib falaslu ilan usuululfiqi weli la soco kelimada usuululfiqi baan rabnaa inaan eh, fahmno falaslu asalka luqatan xagga luuqada asal waxaa la yidhaahdaa maa shay yubnaa lagu dhiso calayhi korkiisa hayruhu hayrkii lagu dhiso wax shay kale isagu waa asal meel buu fadhiyaa shay kalead soo qaadi waad ku duldhisi maa yubnaa wax lagu dhiso calayhi korkiisa hayruhu waa naaibu faacilka yubna hayruhu waa saa u godo shaygii wax lagu duldhisaa la yidhaahdaa wlfarcu farac waxaa la yidhahdaa asal iyo farac qoyska ka kooban soo ma aabbaha iyo hooyadu waa asalki furuuc baa ka farcama walfarcu farac waxaa la yidhaahdaa maa baa la yidhaahdaa yubnaa la dhiso calaa hayrihi isaga lagu dhiso kala duwanyihin u fiirso cibaarada farac waa isagu waxaa weeye maa yubnaa wax la dhiso isagaa la dhisi calaa hayrihi baa lagu dhisi ka kale la dul saari asalkuna wuxuu ahaa shayga isaga wax la dul saarayo isagu fadhiya taasi waa usuul alfiqh soo ma aha usuulu fiqhlan kelimadii weeye tacriifkeeda waalfiqhu waa macrifatu laxkaami axkaamtii in la barto alsharciya ee sharciga ahayd allatii taas oo dariiquhaa wadadeedii iyo macrifadeedu ay tahay alijtihaad ijtihaad baa lagu bartaa ijtihaad alfiqhu waa macrifat laxkaami axkaamtii oo la barto alsharciya ee sharciga ahayd allatii taasoo ariiquhaa wadadeedu lagu ogaana ay tahay alijtihaad ijtihaad lagu barto alslu maa yubna calayh wlslu luqatan waxaan idhi maa yubna calayhi hayruh waa wixii lagu dhiso hayrkii isagaa fadhiya se tusaale kaljidaar sida markii masaajidkan la dhisayey oo kale darbigiisa hoosa la dhisay marka hore kadibba baa wax la dul saaray sida aslu shajara athaabita geedaha asalkooda furuucdii oo laamihii abaa saaran sida ilaahay ba leeya alam tara kayfa daraba allahu maala kalimatan ayibatan ka shajaratin ayibatin asluhaa thaabitun wa farcuhaa fi samaa furuuc iyo asal saasay u kala yihiin shaygu ayib wlfarcu ma yubna alayhi hayruh baan isaga farac waxaa la yidhaahdaa waxa isaga hayrkii lagu dhiso waa midla furuuci shajara sida geedka ka baxay u fiiri asal bay ku taagan yihiin ayib walfiqi maxaa la yidhahdaa fiqi waxaa la yidhaahdaa luqada alfahmu fiqigu luqada waa fahmi hadana waxa lagu khasisay cilmu shareeca caalimka qofka yaqaanana faqiih baa la yidhaahdaa isilaaxiisa hadda aan ku tacriifinaynana waa sidan sheekhu inoo dhigay waxa weeyaan macrifat اlaxkaam alsharciya alatii طariiquhaa alijtihaad haddii lagu yidhahdo fiqiga maxaa la yidhaahdaa fiqigu luqatan fahm wey kaan u jeednaa laakiin waa ma isilaax inaad ku tacriifiso isilaax haddii la weydiiyo waxaa weeye alfiqu macrifatu اlaxkaami الsharciya alatii طariiquhaa alijtihaad kitaabka alusuul min cilmi lusuul insha allahu tacala imaam cuthaymiin insha allah markaan gaadhno waxbuu ku dari doonaa tacriifkaas wuxuu leeyahay alaxkaam alsharciya alcamaliya almuktasaba min adilatiha altafsiiliya marka waa iyadii kitaabkan maadaamuu ahaa kitaabkii ugu horeeyey qarnigii afar boqolaadna ahaa imaamu cuthaymiinna hadda uu ahaa uu geeriyooday waa dareemi kartaa isagaa ka horeeya marka asal isagaa waa ah, insha allahu tacaala sidaasaan u dooranay inaan isaga hormarin waayo waxaad arki sheekh imaam cuthaymiin wax badan buu sixi doonaa marka waxa la saxayo waa inaad horta ogaato uu qofku uu barto ayib macrifat alaxkaam asharciya asharciya maxaa la yidhaahdaa axkaam sharciya marka la leeyahay alaxkaam asharciya waa alma'khuuda min asharci waxyaabaha sharciga laga soo qaatay wujuubkii iyo istixbaabkii iyo xaaraantii iyo wixii lamidka ah taas alaxkaam sharciya waa arki doonaa allatii ariiquha alijtihaad ayb falaslu asalka waxaa la yidhaahdaa maa shay yubnaa lagu dhiso calayhi isaga korkiisa hayruhu hayrkiibaa lagu duldhisaa isagaa asala walfarcu faracna waxaa la yidhaahdaa maa baa la yidhaahdaa yubnaa la dhiso calaa hayrihi isaga hayrkii isaga ayaa hayrkii lagu dhisaayo isagaa koreeya walfiqu fiqigana waxaa la yidhaahdaa macrifatu laxkaami axkaamta in la barto asharciyati ee sharciga ahayd allatii taasoo dariiquhaa wadadeedu ay tahay alijtihaad dadaal lagu keenay alaxkaamu sharciya soo kelimada dhexdaa kuma jirin alaxkaamu sharciya ayib alaxkaamu sharciya daatuha maxay tahay halkaasaan marka u gudbaynaa maa hiya alaxkaamu sharciya iyadoo su-aal la weydiiyey axkaam axkaamtu waa todoba usuulu fiqi baan ku jirnaa maskaxdaadu mar walba hala socoto axkaam hadda marka la yidhaahdo fiqigiiyo markaad joogto waxaad ujeedaa axkaamtu waa kutub la qoray oo macaanidii qur-aanka iyo axaadiista lagu soo qaado nin faqiiha qoray laakiin axkaam markaan usuulu fiqi joogno toddoba weeyaan ayib sabcatu waa toddoba alwaajibu waajib wax la yidhaahdo waalmanduubu sunne wax la yidhaahdo waalmubaaxu mubaax iska bannaan wax la dhaho waalmaxduuru mid xaaraan la yidhaahdo maxduur waa xaaraan waalmakruuhu shay karaahiye ah wasaxiixu wax saxiixahoo socdo oo fulaya waalbaailu shay baailoon jirin oon fulaynin toddobadaas weeyaan alaxkaam xugumka luqada manci baa lagu yidhaahdaa isilaaxa waxaa leeya xugum maa dalla calayhi khitaabu sharci almutacaliq biafcaali almukalafiin min dalabin aw takhyiirin aw wadcin gadaal baan insha allahu tacala way noogu imaan doontaa ayib axkaam marka la yidhaahdo waa toddobo waajib axkaamu lkhamsana waa la yidhaahdaa waa toddoba markaan idhahdo shan baa gooni laba ayuu axkaam wadciya buu hadda ku daray oo ah saxiixa iyo baailka laakiin inta badan markii akaam la alakaam alkhamsa wax la yidhahda baa jira alaxkaam alkhams alwaajib walmanduub walmubaax walmaxduur walmakruuh shantaa weeyaan shay waajib ah ayib shay manduuboo sunno ah shay mubaaxa iska bannaan iyo mid xaaraana iyo mid karaahiyeah iyo mid saxiixa saxiixa waan arki doonaa tacriifkiise wax jiraya oo sax oo fuli weeye sharcan wa curfan baatilkana waa wax aan soconaynin ilaahay agtiisana aan ka soconaynin dadkuna agtoodana aan ka soconaynin waa arki doonnaa insha allahu tacaala ayib bal toddobadii xugum aan sheegnay aan kala qeexno aqsaam alxukm altakliifi sidaa baabbaab ma idinku samaynayaa ayib axkaam aqsaam alxukm atakliifi haddaan qayb aqsaam waa qaybo xugumkii takliifiga ahaa ee laysku takliifiye takliifka waxaa la yidhahdaa xugum laysku mashaqeeyey oo muaalab ilaahay agtiisa axkaamta qaabkaasa loo wadaa alwaajibu aan soo hormarino waajib kitaabkani waa sumado waa qawaacid asalaho guud oo la rabo un inaad iyaga qabato kitaabka waa inaan insha allahu tacaala tacliimaad baan ka bixinaynaa isku day inaad inta ugu badan ee kitaabkan aan xifdin karno inaan xifdino insha allahu tacaala masaaishiisa iyo su-aalana waa la weydiin haddii hadii alad maa huwa alwaajib baa lagu dhihi doonaa beri hadii alad ayib alwaajib waxaa la yidhaahdaa maa shay baa la yidhaahdaa yuhaabu la abaalmariyo calaa ficlihi samayntiisa shay layska abaalmariyo ilaahay baa ka abaalmarin wa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegidiisana waa laysku ciqaaba waajibkaasaa la yidhaahdaa cibaarada ibn cuthaymiin wuxuu dhihi doonaa wayastaxiqu alciqaaba meesha uu yidhi wayucaaqabu in la ciqaaban waajib daad ka tagto in lagu ciqaabaayo boqolkiiba kiiba boqol ma aha waxaa suuragala in ilaahay ku dhaafo marka wayastaxiqu baa ka fiican wuu mudanaayo la yidhahdo wayastaxiqu alciqaab ciqaabna mudanaayo oonaan ciqaabtii ilaa ilaa dusha aynaa ka saarin ayib waajib marka waajib maxaa la waajib waxaan nidhi horta taqsiimaad dhowra buu leeyahay laakiin ujeedada aan inagu u jeednaa hadda fii usuul اlfiqi waxaa loo ictibaari اlficli laba ayuu u qaybsamaa markii ficil ahaan waajibka la fiiriyo mucayan iyo mubham ictibaari اlwaqti markii la yidhahda labuu u qaybsamaa waxa la yidhaahdo mudayaq iyo muwasac faacilka samaynayana labuu u qaybsamaa waajib caynia iyo waajib kifaaya markii la leeyahay waxaan ma fardulcayn ba mise waa fardu kifaaya laakiin ujeeddada aan ujeednaa waxaa way fi usuulifiqi maa baa la yidhaahdaa yuhaab ayib alwaajib isilaaxan maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaaziman baa la yidhahdaa ka salaati wazaka waajibka haddaan eh, sharci ahaan ama isilaaxiisu waa wixii shaaricu uu dalbay shaaric marka la yidhaahdo waa kitaabka allah iyo rasuulka labadaba shaaric baa la yidhaahdaa markii dhankaa laga wado maxaa jira xugun bay labadaba aan ka faa'iidaysana xukunkooduna waa ina qabanaya waana inaan fulino marka waxaa la yidhahdaa maa alaba shaaricu wixii shaaricu uu dalbay ficlow samayntiisa alaban jaaziman alab oo maarata go-an sida salaada iyo zakada iyo wixii lamida birulwaalideynka iyo arxaamta iyo qaraabada in la xiriiriyo wixii lamida ayib marka falwaajib waajib waxaa la yidhaahdaa maa shay baa la yidhaahdaa yuhaabu la abaalmariyo calaa ficli samayntiisa qofka laga abaalmariyo wayucaaqabu la ciqaabo calaa tarki ka tegiisana laysku ciqaabo wayastaxiqu mutadhe alciqaaba ciqaab ayuu mudanayaa calaa tarkihi qofkii ka tagaay taarikuhu alciqaab buu mudanayaa ayib waajib waa la fahmay soo ma waa intaa maa yuhaabu calaa ficlihi wa yucaaqabu calaa tarkihi mihaalkiisuna salaadii iyo zakadii oo kale weeyaan ilaahay baa ku amray oo kaa dalbay haddaad ka tagtana hadda in lagu ciqaabaad bannaanka u taallaa markii aan masale ahaan u fiirnay hadde salaada iyadu hawl fudud maba ahaba oo culimmadu ma gaal baa iyo ma gaal ma abaa laysku hayaa adila ahaan inuu gaal yahay bay culimmadu rajaxaan ayib kan labaad waa maxay oo ka mid a ah axkaamtii baan tirinaynaa almanduub iyo walmubaax labadaa isku qabo almanduubu wاlmubaaxu wاlmanduubu manduub waxa horta manduub waa sunne almanduubu sunnuhu waxaa weeye maa shay yusaabu la abaalmariyo calaa ficli samayntiisa qofka waa laga abaalmariyaa walaa yucaaqabu calaa tarki haddii laga taga laakiin la ciqaabi maayo ruuxa shay sunno awalba ahaa salaadihii sunnada ahaa oo kale rawaatibtii haddaad ka tagta hadda haddaad la timaadana darajooyin baad ilaahay agti ku heli haddaad ka tagtana aakhira lagu qaban maayo maxaad sunnaha u tukan weyda lagu dhihi maayo waajibaadka kuma jiraan baad leed marka almanduubu manduub waxaa la yidhaahdaa waa sunna ee maa yusaabu calaa ficlihi wax samayntiisa layska abaalmariyo oo walaa yucaaqabu calaa tarki ka tegidiisa laakiin laysuma ciqaabo kaasi waa manduub waa sunni manduubka isilaaxa isaga naftiisa waxaa lagu yidhaahdaa maa talaba shaaricu ficlahu talaban hayra jaazim kii hore muxuu ahaa jaaziman buu ahaa kan hayra jaazim weeye sharcigu si wuu dalbay wuu amray salaadaha sunnada tukada layna yidhi waa laynoo sheegay ajirkoodii waa laynoo sheegay siwaagii oo kale sida cadaygii tadayubkii yowmaljumca in lasoo maalinta jumcada lasoo marsado cadarkii iyo wixii la heli kara ragga umuurta laakiin waa la dalbay hase ahaatee dalabkeedu jaazim mid go-an ma mid waajib laynooga dhigay ma ah ayib walmubaaxu mubaax maxaa la yidhahdaa shay iska bannaan mubaax waxaa la yidhahdaa maa shay laa yusaabu aan la abaalmarinaynin calaa ficlihi samayntiisa wax abaalmara ku heli mayse walaa yucaqabu calaa tarki ka tegidiisana wax ciqaaba ka dhalan mayso waa shay iska bannaan mubaax mubaax horta waa shay iska bannaan isilaaxa waxaa la yidhaahdaa maa laa yatacallaqu bihi amrun walaa nahyun lidaati wax si ahaantiisa amar iyo nahyi midna kuma tacalluqo waa mubaax ilan waxa waajibka amar baa ku xidhan oo samee baa lagu leeyay wax xaaraantaana ha samaynin baa lagu laakiin kan amarna kuma tacalluqo nahyina kuma tacalluqo si ahaantiisa waa sida inuu qofku iska qabaysto isagoo oo doonaya inuu waxoogaa qabow yani kulaylkii markay qoraxda ku qabato inaad rabto waxoogaa inaad taasoo kale wax hadda ku xidhani ma jiro ayib sida eh, markaan kaas oo kale wey miaalkiisi laakiin waxaan nidhi maa laa yuhaabu calaa ficlihi samayntiisa abaalmar ma leh walaa yucaaqabu calaa tarkihi ka tegiddiisuna ciqaab ma leh culimmada qaar waxay yidhaahdeen gelinta mubaaxa la geliya axkaam takliifiye ah lagu soo daray len takliifiya laleeya waa wax la isku mashaqeeyey lagu soo daray inamaa huwa calaa sabiili takliib un wey waa min baabi takliib sida isticmaalkii ma'luufka ahaa ee culimmadu yaqiineen bayna yuuna adeegsaday sheekhu sida maalan la yidhi alaswadaani oo kale labada madmadow oo kale baabu takliib timirta iyo biyaha aswadayn baa la yidhahdaa labada shay ee madmadow maxaad cuni jirteen yaa ummaa markuu caaisha ku yidhi wiilkii habarartaay u ahayd alswadani bay ti guryaha rasuulka lagama shidi jirin saddex ahilla saddex bilood oo dhashay wax daba lagama hurin oo maxaad cuni jirteen alswadani labada madmadow almaau watamr marka biyuhu madow yihiin baa la odhan karaa biyuhu wax madowba waa min baabi takhliib waa kan kalaa la qallibay sida maalan alabawaani labada aabba hadda marka la labada aabba alabawaani alqamaraani labada hooyihii aabba ma laba aabbaa maya hooyaa la yidhahdaa mid laakiin min baabi takliib baa la yidhahdaa alqamaraani alcumaraani qamaraani dayaxa iyo qoraxda weeyaan ma laba qamarba waa min baabi takliib alcumaraani abubakar iyo rasuulka cumaraani baa laysku yidhaahdaa marka taasoo kale albaab la yidhahdo way min baabi takliib marka mubaaxu sidaa unbuu soo galay ma ogiye takliifi ma ah si ahaantiis ayib walaa yucaaqabu calaa tarkii baan idhi ujeeddada loola jeedo eh, almubaax inuu calaa wasfi alibaaxiya unbuu ku jiraa inuu iska bannaan yahay laakiin mubaaxu u fiirso mararka qaarkood wasiiluu u noqdaa shay la amray ama wasiiluu u noqdaa shay la iska reebay kaasoo marka xukumkiisa markaa qaadan ayib haddii aan idhaan tusaale cuntadii haddaan mar labaad ku laabanno eh, maalan cuntada oo kale ama qabowgii oo kale in la eh, qabaystaba haddaa inaad qabaysato aad u qabaysato aad maaragtay qabayskii waajibkaay intaad ka qabaysato wax aad ku heshid salaadii aad tukatid ood saasoo kale haddaad u intaad u qabaysato nishaad iyo firfircooni si aad wax u aqrisato kitaabka ilaahiy qur-aanka aad ilan qabowga waxaa lagu qaataa nishaad baa lagu qaataa hurdada kaa tegaysa cuntadii cunitaankeedii asalkeedu waxaa shay iska bannaan haddii aad maarata u cunto dee xayaatadii oo in la noolaado qofku uu ku dadaalo inuu eh, qawaam uu ku helo cibaadooyinkii uu ku sameeyo ajar buu ka helaya marka shayga hadda markaan leenahay ajar laga heli maayo waa asal ahaantiisaan ka hadlaynaa laakiin shayga wasiilada ay u tahay hadii la firiya ajir way leedahay ayb walmanduubu shaygii sunnada ahaa maa shay weeye yusaabu la abaalmariyo calaa ficli samayntiisa abaalmar baa lagu helaa walaa yucaaqabu calaa tarkihi ciqaabtiisana haddii qofku uu ka tagana lama ciqaabo ayib lama ciqaabo walmubaaxu mubaaxa maabaa la yidhaahdaa laa yuhaabu calaa ficlihi samayntiisa abaalmar ma leh mubaax washay iska bannaan walaa yucaaqabu calaa tarki haddaad ka tagtana ciqaab male isaguna laguu ciqaabi maayo almaxduuru wاlmakruuh saddex baan soo marnay alwaajibu waan soo qaadanay almanduubna waan soo qaadanay almubaaxna waan soo qaadanay labadana wuu israaciyeoo waxaa weeye almaxduuru shaygii xaaraantaha iyo walmakruuhu kii karahada labadaasna way iswataan walmaxduuru shayga xaaraanta waxaa la yidhaahdaa maa yusaabu wax la abaalmariyo calaa qofka calaa tarki ka tegidiisa waa laysku abaalmariyaa wa yucaaqabu calaa ficlihi samayntiisana ciqaabbaa ka dhalata tan marka cibaarada sidii u bedel sidii tii hore oo kale wa mustaxiqun lilciqaabi dheh ama wayastaxiqu lciqaaba ciqaab buu mutaa qofka maaragtay sameeyaay ilan waa mashiicada ilaahay buu ku xidhan yahay dembi haddaad samayso ilaahay amau kuu dhaafi karaa amau ku ciqaabi karaa boqolkiiba boqolun maaha in dusha lagaa ciqaabo wa yucaaqabu calaa ficlih wayastaxiqu alciqaab buu qofkaasi mudanayaa in la ciqaabo kaasi waa maxduuro shay xaaraam waxaa iska daaya waa laynaga reebay ayib haddaan ka tagno ajir baan ilaahay ina siinayaa hadaan samaynana ciqaab baad ku dhacaysa mucarad baad u tahay walmakruuhu shayga makruuhiya karaahada la yidhaahdaayey maa shay weeye yusaabu la mariyo calaa tarki ka tegiddiisa waa laysku abaalmariyaa makruuh shaygan yaan la samaynin ajir baad ka marka laba u qaybsamay samayn fog oo ah xaaraan iyo shay maarata aan markaa kasii dhe walaa yucaaqabu calaa ficli samayntiisana layskuma ciqaabaa la yidhi maxduur waxaa la yidhaahdaa luqada manci waa shay lagu diiday maxduur isilaaxana waxaa la yidhaahdaa maa alaba shaaricu tarkahu طalaban jaaziman maa alaba shaaricu shaaricu wuxuu amray uu dalbay tarkahu in laga tago alaban alab iyo codsi baa laynaga codsaday jaaziman go-an oo afcaasha dadka waxyaabaha la sameeya min alafcaal sida cuquuqu lwaalidiin waalideynkii oo kale waalidka incaaq ha ku noqonina waa laynaga celi waa laynoo diiday wa bilwaalidayni ixsaana iyo isbaalkii oo kale maalan aqwaasha xaggeeda marka isbaalku waxaa weye maradii dhulka lagu jiidayo oo kale raggii looma ogola qowl hadday tahay sida kiibadii iyo namiimadii xantii iyo isku iyo waxyaabaha acmaalu quluub hadday tahay xasadkii iyo xiqdigii iyo wixii lamida maxduur wey waxaas shay laisaga digay wey laska reeb maa yuhaabu tarki ka tegiddiisa hawaab baa laysku siiyaa in sha allahu tacaala waa laysku hawaabiyaa laga tago oo la dhaafo maa yuhaabu calaa tarkihi yaqsud wuxuu u jeeda laakiin ka tegiddu waa laakiin biqasdi اlimtihaali u fiirso markaad ajir helaysa ilaahay agtiisa waa inaad uga tagto inaad ku dhaqanto aayaadka iyo axaadiista laakiin haddaad uga tagta ka waran eh, cabsi <clears throat> iyo khowf cabsi kalowna haddaad uga tagtid waxyaabo kale aad ka cabsanayso waxna hadaad samaysa arimaa lagu dilaa iyo arimaa lagu xidhaa iyo arimaad wadankan waa laysku xidhaay waxna hadaad samaysa arimaad hadday arrintu sidaas tahay ka waran taas ajir ma lah hadaad dana kalead u cabsatay lakin waa inaad u cabsato ilaahay darti iyo qur-aanka iyo axaadiista iyo diinta ku dhaqankeeda baad u daysay ayib taasaa la yidhahdaa maa yuhaabu calaa tarki ayib wayucaaqabu calaa ficlihina waxaan nidhi mustaxiqun lilciqaab walaa yalzamu taxaququhu wahuwa taxta almashii'a yani ka laazimi maayo ilaa wailaa in lagu ciqaabo makruuh isaga maxaa la yidhaahdaa makruuh waxaa la yidhaahdaa isilaaxa maa alaba sharcu tarkahu ama shaaricu dhehe alaban hayra jaazim waa wuxuu sharcigu dalbay alab aan isagu go'nayn hayra jaazim ma go'na waa sidii waxay u egyihiin labada haddaad fiirso opposite si toosa waxay u yihiin tacriifkii waajibka iyo kii manduubka maa alaba shaaricu طلبا جازما ما طلب الشhاaرع طلبا غyر جازم ما طلب الشhاaرع تركه جازما ما طلب الشhاaرع تركا غyر جازم يعني waxaa wey obasid bay afartooda isu yihin المakروه waxaa la yidhaahdaa makruha sida aan sheegnay wuxuu شharcigu dalbay laakiin dalبkani ma aha mid go-an ayb sida mثلا aliltifaat buu sheekhu ku miaaliyey fi salaa waa shay culus xagga dembi ahaan qofka isagoo salaadii ku jira inuu dhinac milicsada iyo uu luqunta waxoogaa aad dhinac u jeedisa iyo waxaa la yidhahda inaad gacanta midigtaa wax ku qaadata inaad wax ku bixiso qofku marku wax kuu soo taaga midigta aad waxaan ujeedaa maaragtay alahdu bishimaal oo dheh gacanta bidixda inaad wax ku qaadato ama aad wax ku taasoo kale waxyaabaha la diiday weeyaan haddana waa alaban hayra jaazimin oo hadda haddaad ku qaadato wax eh, lagaa reebay baad ku dhacday laakiin ka dhalan maayo in lagu ciqaabo marka waa alab hayra jaazim weeyaan ayib walaa yucaaqabu calaa ficli layskuma maaragtay ciqaabo ficilkiisaa niri ayib eh, makruuha waxyaabaha tanbiih yar ama baraarujin almakruuh cinda almutaqadimiin dadkii hore ama culimadii hore waxay ula jeedi jireen xaaraamta isku mid buu ahaa isilaaxaasi makruuh hadii la yidhaahdo sida haalibka ah imaamu shaafici imaamu axmed iyo culimmadaas hore oo dhan saas u yaqiineen laakiin culimadii dambe baa kala saaray si dadku u kala bartaan karaahiya iyo taxriim inay laba kala darajo ay yihiin oo kala sarreeyaan walmaxduuru shaygii xaaraanta ahaa maa shay weeye yuhaabu la abaal mariyo calaa tarkii qofku hadduu ka tago oo wayucaaqabu la ciqaabo calaa ficli samayntiisana ciqaabbaa ka dhalato ayib wal walmakruuhu shaygii karaahiyada ahaana maa shay weeye yusaabu la abaal mariyo calaa tarki ka tegiddiisa waa laysku abaalmariyaa walaa yucaaqabu calaa ficlihi samayntiisana la laiskuma ciqaabo bacdu alaxkaam alwadciya maxay noo dhiman marka shantii ee toddobadii axkaamta ahaa ee usuul aan ku baranaynay shan ka mid ahaa waan soo sheegnay waa waajib iyo manduub iyo mubaax iyo makruuh iyo maxduur maxay noo dhiman labo gooni ka ah axkaam wadciya labadooda la isku yidhaahdaa alaxkaam alwadciya kutubaha qaar way kala saaraan usulu fiqiga laakiin kitaabkan sheekhan wuu isku daray alaxkaam alwadciya waxaa la yidhahdaa tacriifu alaxkaam alwadciya waa jaclu shay sababan lishayin aakhar axkaam wadciya marka lagu leeyahay oo sidan loo dejiyey waa jaclu shayin shay in looga dhigo sababan lishayin aakhar mila zawaali shamsi sababun lisala salaadii duhur oo kale waxyaabaha markii aan salaada tukanayn waa inay zawaalu shamsi ay dhacdo qoraxdu ka zuusho can wasdi sama sooma marka sabab in la tukado duhurka waa waxay ku xiran tahay inay qoraxdu ka dhaqaaqdo meesha dhexda marka waa shaygaas oo kalea wadciga la yidhahda wasaxiixu saxiix iyo baatil bay marka ahayeen soo ma aha wasaxiixu saxiixi waxaa la yidhaahdaa labadan u fiirso waxoogaa yar way yaro adag yihiin maxaa jira inta badan axkaamta kuma jiraanoo lama sheeg axkaamulkhamsa wax iska fudud weey laakiin labadan waa wax nagu yar cusub wasaxiixu saxiix waxaa la yidhaahdaa maa shay baa la yidhahdaa yatacallaqu bihi uu ku xidhan yahay annufuudu fulid saxiix waxaa ku xidhan fulid inuu shaygu fulo waan mihaalin doonaa insha allah mihaalka wax lagu gartaabaa la yidhaahdaa wa bihi lana tirinayo cind allaahina waa la tirin oo wax socon kara cindanaana waa la tirin oo wax dadku fahmayaan oo agteenna inuu fulay iyo inuusan fulin wlbaailu baail waxaa la yidhahdaa faasidna kutubaha qaar baa ka cabira alfaasid iyo wlbaail waa isku mid waa macna waaxid albaaطila waxaa la yidhaahdaa maa shay baa la yidhaahdaa shay laa yatacallaqu bihi uusan ku xidhnayn annufuudu fulidi kuma xidhno walaa yuctadu bihi lamana tirinaayo tirana maleh oo la tirin maayo ayib asaxiix waxaa la yidhaahdaa maa yatacallaqu bihi nufuud saxiix waxaa la yidhaahdaa maa yatacallaqu bihi waxay ku xidhan yihiin annufuud fulid baa ku xidhan wayuctadu bihi waana la tirinayaa maxaa laga wadaa waa la tirinayaa ayib waxaa laga wadaa fa min qofkii maalan tukada salaad yuctadu bihi si aad u fahamto ruuxa tukada salaad shuruudeedii ay dhammaystiran tahay arkaanteediina dhammaystiran tahay mawaanicii iyo waxyaabihii lagaa reebayna aad ka dheeraatay salaadaasi waa saxiix baan leenahay muctadun bihaa sharcan sharciga waa la tirinayaa ujeedaa salaad baa tukatay shuruudeedii arkaanteedii waad dhammaystirtay mawaanicdii iyo wixii baatilkaana waad ka reebtay shaygaasi waa shay muctadun bihi waa la tirin waa fulayaa saxiix wey ayib waa shay yatacallaqu bihi nufuud inuu fulo cinda allaahi la aqbalo yaa ku xidhan ilaahay inuu aqbalaya inuusan aqbalaynin alle u taallaa laakiin inagu sharci ahaan waxaan leenahay waa nufuud wayuctadu bihi waana wax la tirinaayo miaal labaad qofkii beec wax iibiya beecaasoo shuruudiisii wata mawaanicdiina ka anfowday oo meesha ka maqan tahay fa huwa naafidun beecaas waa soconaya waa soconaya waxaa weeye meel looga laabta male walidalika adiga ark marka wa la kala gato haddii eh, khiyaarkii dhammaado khiyaarulmajlis iyo khiyaarulcayb iyo khiyaaru shardi iyo wixii kaleo dhan meesha aan oolin dee shaygii iga celi lagaa yeeli maayo horta khiyaarkii ma jiraawe mise khiyaar waan ka baxnay oo wixii waan la kala tagnay oo saddexdii qaybood ee khiyaaraadka u lahaa midna kuma jiro marka waa muctadun bihi waa la tirin wa huwa naafidun waana fulaya ma la fahma ayib walbaail maxaa la yidhahdaa marka naafidun yuctadu bihi waa la tiranayaa waana fulayaa baail maxaa la yidhahdaa maa laa yatacallaqu bihi nufuud baail waxaa la yidhaahdaa hadduu qofku salaad buu tukaday laakiin maba weyse qababa adoon tahaaraba qabin baad salaad tiri waan tukanaya salaadaasi waxaan leenahay baailatu waa shay baaila miaal labaad qof baa wuxuu iibiyey wuxuusan lahayn waxaa tidhi nin baa intuu hadda soo kacay buu yidhi taleefonkan eh, baan hebel oo kaa gadayaa taleefonka isagu male meel buu ka soo qaaday ma gadi karaa laa yanfud walaa yuctadu bih mana fulayo mana la tirinaayo wax ka jira male waxa uu qofkaasi sheeg waa laaq ayib horeyna waan u sheegnay waxaa la yidhahda bail iyo fasid bimacnan waaxid calaa qowli اljumhuur iyagu hal un buu u yahay ayib walaa yuctadu bih waxaa la yidhaahdaa marka annaga saxiix iyo baatil labadaasaan tacriifinayna wa saxiixu saxiix waxaa la yidhaahdaa maa shay baa la yidhahdaa yatacallaqu bihi uu ku xidhan yahay annufuudu nufuud oo wayuctadu bihi ee la tirinaayo waalbaatilu baatila waxaa la yidhaahdaa maa laa yatacallaqu bihi nufuud wax aan ku xidhnayn fuliddu una ku tacalluqin walaa yuctadu bihi aanan la tirinaynin ayib tacriifu اlcilmi waاljahli intaas waxaan ku qaadanay toddobadii qaybood ee axkaamta waa sahlan yahay alwaajib maxaa la yidhahdaa adaa lagaa raba waxa la yidhahda ayib waxyaabaha aan u baahnay waxaa ka mid ah inaad tacriifka aad keentaan waa sahlan yahay tacriifka toddobadaas ama shanta hore aad buu u fudud yahay maa طalaba shaaricu ficlahu طalaban jaaziman waa waajib ما طلب shaaricu فعله طلبا غير جازم ما alaba الشارع tarkahu طلبا جازما maa alaba الشارع tarkahu طلبا غير جازم ayib marka waa qaybihii afartahay oo basiidka isku ah waa waxyaabaha muhimkaa waa hal xaba hadaad ka barato inta kale way kuu sahlanaan haddii la yidhaahdo tacriifi maa huwa alwaajib waxaad ii sheegi wixii matniga ku qoraa maa huwa almanduub waa waxa matniga ku qoranoo xadda uu sheekhu sheegay maa huwa almaxduur waa waxa qoran maa huwa almakruuh wamaa huwa almubaax maa huwa asaxiix waa midkan inoo qoran ayib wamaa huwa albaail intaasna waa tacriifaatkooda sharciga tacriifu alcilmi waljahli masalaan rabnaa inaan ogaano maa huwa alcilmu wamaa huwa aljahl wamaa huwa ashaku isaguna ku dhex jira ayib cilmi maxaa la yidhaahdaa walfiqu fiqigiibaa akhasuu ka hooseeya min alcilmi cilmiga walcilmu cilmigu waxaa la yidhaahdaa macrifatulmacluumi kii la ogaa oo la barto calaa maa huwa bihi waxa uu yahay siduu yahay filwaaqici lagu barto sida uu yahay lagu barto waaqica macrifatan jaazima intaa in lagu darana waa fiican tahay almacluum على maa huwa bihi في الواقع macrifatan jaazimatan ad ku qoran kartaan waljahlu naam a macrifatan jaazima oo wa الله والجهل allah waljahlu jahligana waxaa la yidhaahdaa tasawuru shay oo fiirso jahli maxaa la yidhahdaa ood suuraysato calaa khilaafi maa shay si khilaafsan huwa isagu bihi uu ku yahay fi lwaaqici sida waaqica jasaaka alla khayr calaa maa huwa tasawuru shayi calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaaqic sida uu yahay si aan ahayn inaad u suuraysato taasaa jaahil la yidhaahdaa fiqiga akhasu min alcilmi wuu muxuu ka wadaa cilmigu acamu min alfiqi markaad adiguba caqli ahaan u shaqee marka hadda aan wax sheegnay cilmigu waa masalo guud waa wax tiro badan fan walbuu cilmigu leeyahay laakiin fiqigu wuu akhasu wuu ka hooseeyaa isagaa ka dhow ayib marka cumuumun min wajhin khusuusun min wajhin baa la yidhahdaayo fa kullu fiqin cilmun fiqi waliba waa cilmi walaysa alcaksu cilmi waliba fiqi maa laakiin fiqi waliba waa cilmi alfiqhu akhasu min alcilmi isagaa ka hooseeya darajo ahaan iyo cilmigaa sareeya walcilmu waxaa la yidhaha macrifatulmacluumi waxyaabaha kii la ogaa oo la barto maxaa laga wadaa macrifatulmacluum almuraadu bilmacrifa horta waxaa loola jeeda waa idraag iyo haleelka in shayga la haleelo muraadka macluum loola jeedana waxaa weeye maa min shanihi an yuclam wax ay tahay si ahaan in la barto waa macrifatan jaazima baynu nidhi amaa jahligu wuxuu u qaybsamaa isagu murakab iyo basiid jahli murakaba iyo jahli basiida labadaas u qaybsamaa ayib waljahlu tasawuru shayi shaygii oo la suuraysto calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaaqic sida waaqica uu ku yahay si aan ahayn lagu suuraysto tacriifu lcilmi iyo maarata macrifat lmacluumi calaa maa huwa fi lwaaqic macrifatan jaazima tasawuru shay calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaaqic maxaa laga wadaa jaahil shay baad jahli baad kaga sugan tahay shay baad maskax ahaan waxaad tidhi aleelaha waxaasi waa masalada ama ka jawaab bal waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa sidaad sheegaysana maba ahaba waxaad suuraysatay wixii ay ahayd waxaan ahayn ba adiga kugu kaasaa marka jahli la yidhaahdaa labuna u qaybsamaa murakab iyo basid shalay waa inagii khudbada ku sheegaynay jahli murakaba iyo jahli basiida maxaa la yidhahdaa intaan idin weydiiyo shalan ilan qaadanay darsigaasi khudbadan ku qaaban ma huwa aljahl اmurakab wama huwa jahl basiid ka jawaabaya si deg dega naam sheeh cabdallah sax sax shay buu yaqaan naasi khaldan buu yaqaan hay sheekh macalin cusmaan haye waa sax sax hada huwa tacriif saasaa sax ah waxaa weeyaan jaahil iyo labaduba waa laba jaahil laakinna waa jahli basiir iyo jahli murakab jahli basiira waxaa weeyaan nin waa jaahil waxba cilmi ma sheeganayo waxba ma garanayo haddaba wuxuu sheegtana wuu kaa qaadanaya laakiin kan kale jaahil murakabaa la yidhaahdaayo wakay odhan jireen ma soomalidu jaahil madax buuran <laughs> ya jaahil muxuu madax buuraaday jaahil madax buuran waa jaahil murakaba wa huwa laa yaclamu annahu jaahil laa yadri walaa yadri annahu laa yadri ma garanayo mana garanayo inuusan garanaynin ma garanayo afar shay baa jiro wakhtigaan inoo saamaxaynin iska obasid isu ah laa yadri walaa yadri annahu laa yadri ma garanayo mana garanayo inuusan garanayninna ma garanayo waa falsafa culammadii hore imaam khaliil ibnu axmed baa cibaaradaa dejiyey maarata fanka tasarfiga madax ugu ahaa ayib waa kii markaan sheerkii soo qaadayna ximaaru tawma low ansafa dahru lakuntu arkabuhu liannanii jaahilun basiitu saaxibii jaahilun murakabu shalay baynu qisada ka sheekaynay ku noqon mayna insha allah walfiqu akhasu min alcilmi isaga ayaa ka khaasan oo ka hooseeya wاlcilmu macrifatu اlmacluumi shay macluumahoo la baran karaa la yidhahda in calaa maa huwa bihi fi lwaaqic siduu yahay lagu barto waljahlu jahligana waxaa la yidhaahdaa tasawuru shay shayga oo la suuraysto calaa khilaafi maa huwa bihi fi lwaaqic sida uu yahay si aan ahayn lagu suuraysto aqsaamu اlcilmi wallahu subxanaه wa tacala aclam